أخي في الدين لا زلنا أباتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يزيد هباءهم وهنا أخي في الدين لا زلنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo وركمان warka إذا idaacadda lijirateen waa maalimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay labaataniyo siddeedda jamaadul uula kun afar boqol iyo afartanka hijri qodobada maanta warkeen ugu dorqoroon waxaa shalay shiish lagu dhaabacay xubin ka tirsan xajuraafidada ku sugnaa jidka isku xir sacdiy iyo qaanaqiin waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin booliska ilaalada goobaha shidaalka laga soo saaro kadib markii darad qarax mino lagu la egtay meel u dhow tuulada dowram waxaa la burburiyey saddex guri ay leeyihiin xubno ka tirsan murtadiinta xashdacashaa'irka waxaa qarax miino lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka ridada nigeria oo marayeen jidka isku xidha degmooyinka marti iyo dikwa warkii oo fidsan aynu ku bilowno wilaayada ciraaq diyaala waxaa shalay shiish lagu dhaawacay xubin ka tirsan xajdi raafidada ku sugnaa jidka isku xidha sacdiyi iyo qaaniqiin allah ayaan ku mahadsan weli wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaaye kirkuuk waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin booliska ilaalada goobaha shidaalka laga soo saaro kadib markii darad qarax miinol uula eegtay meel u dhow tuulada dowram ee koonfurta tibsi dhammaan waxay la socdeena dhimashadii dhaawacay ku noqdeen wallaahi aan ku maadsan markanna dijla ee wilaayada ciraaq waxaa la burburiyey saddex guri ay leeyihiin xubno ka tirsan murtadiinta xashdacashaa'irka ee tuulada masharifa ee dhacdo deegaanka khiyaara allah ayaan ku maadsan isla wilaayada ciraaqayn ku dijirnaaye askarta khilaafada ayaa dhabogal waxay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidanka raafidada oo ku socdaalaya meel u dhow deegaanka cakashaad ee dhacda galbeedka magaalada ramaadi waxaana dhimashadii dhaawac ku noqdeen shan murtad uu sarkaal ku jiro allah ayaanu ku mahadsan sida wilaayada ciraaqiyan ku gudi jirnay falluuja askarta khilaafada ayaa darad waxay u daateen guriga murtad mahaawish kariim zawbici oo ahaa guddoomiyaha tuulada cannaas ee dhacda koonfurta falluuja waxaynu ku dileen goobta allah ayaannu ku mahadsan markaanna aynu wareegno wilaayada galbeedka afrika waxaa qarax miino la eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka ridada nigeriya oo mariyan jidka isku xidha degmooyinka marti iyo digwa ee gobolka baarno waxaana laga burburiyey gaarigii saddex murtadan way ku halaagsameen allah ayaan ku maadsan isla wilaayada galbeedka afrika ayaan ku guda jirnay askarta khilaafada ayaa waxay shalay weerar ku qaadeen fadhiisanaya ciidanka ridada nigeriya ku leeyihiin tuulada mail for ee gobolka baarno waxayna ku burburiyeen saddex taangii allah ayaanu ku maadsan ugu dambayntii wilaayada shaam alkhayr waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta bikikeeda kadib markii qarax mino lagula eegtay tuulada jamma ee deegaanka tifyaan waxaana ku halaagsamay hogaamiye hal askari oo la socday allah ayaanu ku mahadsan halka ayuu noogu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta alijrateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا